بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل كان حكاها الله في الصداق الفاسد وما يذكر معه meherku haduu noqdo meher faasid ah axkaamta ka dhalanaysa iyo wax lala xusi doono wuxuu idhi nakaxahaa low nakaxahaa gabadha hadduu ku guursado bikhamrin khamri haduu ku guursado aw amase xurrin qof xor ah ayuu ku guursaday oo meher oga dhigay aw amase maqsuubin xoolo la soo dhacay ayuu meher oga dhigay wajaba intaasoo idilba waxaa waajibaya mahrulmili ayadoo kale wax lagu mehersado ayaa waajibaya fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maye qiimatuhu qiimatu maa dukira wixii lasoo xusay qiimihiisa unbaa waajibaya waaya wuxuu ku yidhi gabadhii hadduu ku guursado khamri amba ruux xor ah asagoo addoon buu oga dhigay laakiin waxaa soo cadaatay inuu xorba yahay qofkan uusan addoon ahayn ilaan addoonku waa xoolo laakiin qofka xorka ah xoolo ma noqdo ama xoolo uu soo dhaca saguusan lahayn ayuu meher oga dhigay dee waxaasoo dhan meherkii ku asixi maayo maxaa waajibaya waxaa waajibaya mahrulmili gabadhaas oo kale waxa meher looga dhigo ayaa waajibaya mahrumilligana isagoo faahfaahsan mualifku dib buu ka sheegi doonaa hadduu alla qowl baa wuxuu leeya waajibaya qiimihii ashyaadii aan soo sheegnay hadduu khamri ahaa waxaan ku qadarayna inuu casiir yahay marka qiimihii casiirka ayaa waajibaya qadarkaasoo casiirah hadduu xor ahaa xorkii waxaan ku qadaraynaa addoon qiimihiisaa waajibay hadduu maqsuub ahaa shaygaa maqsuubka ah. qiimihiisa hadduu asagu iska lahaan lahaa sidaas ayuu qowlkana ku tegay wuxuu aw bimamluukin aw nakaxa ama gabadhii wuxuu ku guursaday bimamluukin shay uu iska leeyahay iyo wa maqsuubin shay soo dhacay baطala wuu ku burayaa fiihi ay filmaqsuubi shayguu soo dhacay wasaxa waanu ku asaxayaa filmamluuki shayguu iska lahaa fi ladhari muctamad haddaan qabanno watatakhayaru gabadhiina way door qaadanaysaa fain fasakhat hadday meherkii ay fasakhdo famahru milin mahru mili ayaa u waajibaya wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay qiimatuhumaa labadaa shay qiimahoodii ayaa u waajibaya wain ajaasad hadday ogolaato meherkii falaha waxaa u sugnaaday maca almamluuki shaygii uu ninkan iska lahaa maciisa xisatu lmaqsuubi shaygii la dhacay shaygii la soo dhacay ee wixii oo qayb ah min mahri milin mahru miligii waxa oo qayb ah bixasabi qiimatihimaa ayadoo la eegayo labadaa shay qiimahooda wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay maye taqnacu bihi shaygan unbay iskaga qancaysaa shaygaa mamluuga ah keligii unbay qaadanaysaa oy ku qancaysaa wuxuu ku yidhi gabadhii hadduu ku mehersado laba shay mid uu asagoo iska leeyahay oo mamluug ah iyo shay uu soo midna asagaa iska midna waa neef soo dhacay shaygii uu asagu iska lahaa meherkii ku ansaxaya laakiin laakiin shaygii uu soo dhacay meherkii ku ansixi maayo oo ku burayaa marka waad arkaysaa halkan tafriiqu safqa ayaa ku jira labadii qowl fi ladhar markuu yidhi adhar iyo muqaabilkiisi waa labadii qowl ee ku jiray tafriiqu safqati ibtidaan waa qowl ee ku jira wax kale ma ah ee nagu soo dhaafay beyca haddaba gabadhii maadaama meherkii uu kala qaybsamay khiyaar bay yeelan doontaa maxaa yeeley musamihii oo dhan loom lama wada dhiibin gabadhii laguma wareejin inay fasakhda iyo inay ku socoto labadaas kala dooranaysaa hadday fasakhdo meherumidli ayaa gabadhii u waajibaya qowlna wuxuu leeyahay maye labadaa shay unbaa loo qiimeynayaa labadaa shay qiimahoodii oo kaash ah ayaa la siinayaa haddaba hadday fasaxdo oo ijaazayso oy dhahdo anu raalli baaban ku ah kan mamluuga ah waaban qaadan kii maqsuubka ahaa ayaa waxaa laga siin doonaa wixii kaga soo hagaagaya meheromil adigoo la labadii shay ee mamluuga ahaa iyo kii maqsuubka ahaa qiimahooda ayagoo lasu eegayo bersentageka waxa kaga soo hagaagaya maqsuubka ayaa laga siinayaa meheromiligi tusaale ahaan laba neef bay ahaayeen labadii neef baan qiimaynay kii mamluuga ahaa uu iska lahaa wuxuuma noqday maalan an kii uu soo dhacayna wuxuu noqday kun marka alaaan ayaan mehermitriga u qaybinaa saddex islaag marka gabadhii waa haysataa an oo waxa weeye waa mamluugi maqsuubkan la soo dhacay waxaa ka maqan uluay meher اlmitr marka mehermitligeed hadduu ahaa tusaale ahaan kun iyo شhan boqol kun dolar baa loogu daraynaa gabadhi kun dolar ayaa hee loogu dari doonaa saas wey wuxuu ku yidhi aw bimamluuki aw amase nakaxahu wuxuu ku meher meherkaasoo mamluukin shay uu ilayska leeyahay iyo wamaqsuumin say soo dhacay baطala fiihi shay uu soo dhacay wuu ku burayaa wasax waana ku asaxaya filmamluuki kii uu iska lahaa filahari muctamad haddaan qabanno watatakhayaru wayna kala door qaadan doontaa fain fasakhat hadday fasakhda gabadhii meherkii famahru milin ayaa u waajibaya wa fii qowlina qiimatuhumaa labadii shay en soo tilmaanay mamluukii iyo qiimahooda unbaa la siinayaa wain jaazad hadday fasaxday ogolaato meherkaa kala dantaalmay falaha waxaa u sugnaaday maca almamluuki shaygii mamluuga ahaa maciisa la siin doonaa xisatu lmaqsuubi kii lasoo dhacay wixii kaga soo hagaagayay min mahri milihin mahru miligii bixasabi qiimatihimaa labadaa shay qiimahooda iyadoo la eegayo wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay maye bihi way iskaga bihi ay bilmamluuki shaygii mamluuga ahaa ayay iskaga qanci doontaa waxna loogu dari oo marka qowlkan wuxuu leeyahay maadaama iyaduba ay fasaxday meherkii dee waxa weeye intaa mamluuga ah unbaa usoo hadhay intaa haska qaadato maqsuubkiina waxa weeye haskaga sabirto maadaama iyadoo ay fasakhi weyday meherkii walow qaala hadduu dhaho zawajtuka waan kuu guuriyey bintii inantayda iyo wabictuka waana kaa iibiyey awbahaa maradeeda bihaada alcabdi addoonkan ayaan labadaaba kugu guuriyey kaagana iibiyey saxa nikaaxu nikaaxi waa asixi doonaa wakada almahru maharkiina waa la mid walbaycu bayciina waa la mid filadhari muctada haddaan qabanno wayuwasacu alcabdu addoonkii waa loo qaybin doonaa cala thawbi maradii la iibiye iyo wa mahri milin gabadhii mahri miligeedii wuxuu ku yidhi hadduu nin uu ku dhaho nin kale waxaan kuu guuriyey inantayda waxaana kaa iibiyey thawbkeeda labadoodaasba bi haada alcabdi addoonka ayaa labadaasba aan muqaabil oga dhigay addoonkaagan ayaan kugu guuriyey maradeedana kaaga iibiyey haddaba meesha waxaa kulmay mahar iyo aman ama waxaad daysaa mahru nikaax iyo waxa weeye amanu almabiic ayaa meeshan kulmay horta nikaaxi horta uu asaxayaa maxaa yeelay nikaaxu marnaba ma yani saamayn kuma yeesho meherka asixitaankiisa iyo waxa wey fasaadkiisa hadduu meherku buro nikaaxu ma burayo nikaaxu waa asaxaya mar kasta waaya waxaa taa la mid ah meherkii iyo baycii labaduna way asaxayaan laakiin khilaaf baa ku jira fi اladhar sida muctamadkaa way asaxayaan haddaba addoon ayaa hal safqaa lagu kulmiyey labadoodii waa addoonkaas addoonkaas maadaama maradii amankeedii uu qaabishan yahay gabadha meherkeedii dhowaan waa loo qaybin doonaao waxaan u qaybin doonaa maradii amankiisa iyo mahromidligii wixii kaga soo hagaagayay ayaan isugu qaybin doonaa oo waxaan leenahay tusaale ahaan maradan amankeeda waa maxay waxaa la yidhi maradan amankeeda waxaa weeye waa an gabadhan meherkeedana waa imis waa kun baa layidhi soo maha kaba soo qaad addoonkii baan qiimaynay addoonkii wuxuu noqday lix lix boqol buu noqday marka soo maradii ma ahayn ulu oo an boqol baa yada kusoo meherkiina waxaa kusoo hagaagaya kun oo waa uluain addoonka qiimihiisina lix boqol bu aha saa un ugu qaybi ulu waxaa waa amanu thawb oo waa laba boqol uluainna waxaa iska le oo waa afar boqol saas baan ugu qaybin doonaa wuxuu walow qaala hadduu dhao sawajtuka waan kuu guuriyey bintii inantayda wabictuka waana ka iibiyey tawha marada bihada alcabdi addoonkaagan ayaan labadaasba waxaa weye qaabiliyey saxa nikaaxu nikaaxi waa asaxaya wakada almahru maherkiina waa u la mid walbaycu beeciina waa u la mid oo way asaxaya fi ladhari muctamad haddaan qabanno wayuwasacu alcabdu addoonkii waa loo qaybin doonaa cala athawbi maradii iyo mahrumili mahrumidligii walow nakax hadduu ku guursado haweeney bialfin kun calaa anna liabiiha aabbaheed inuu leeyahay shardigiisa aw an yucطiyahu aabbihii inuu siiyo alfan kun falmadhab muctamad waxaa weeye fasaadu الصadaaqi meherkii inuu fasahaadayo wa wujuubu mahri اlmili mahru miligiina inuu waajibayo waaya wuxuu ku yidhi haddii uu gabadhii uu ku meheriyo kun isla markaa wuxuu ku shardiyey caqdiga sulbigiisii inuu aabbaheedna kun kale uu siinayo calaa anna liabiiha alfan aabbahaana kun baan siinaynaa buuli markii meherku caqdiguu dhacayay baa la shardiyey adna kun baad leedahay aabbahana kun buu baa laidhi horta meherkaasi waa faasid meherkaasi waa faasid sababtoo ah meherka dee wax iskale gabadha aabbu waxba kuma leh aabbaha dil wa la siinayo yarad baa la hahda inagu soomaalidana waan bixinaa laakiin dee sulbulcaqdi laguma shardiyo waa raam waa iraam harcigana waajib kuma ah laakiin meherku waa waajib oo ogti ilahay baa waajibay waayahay haddaba maadaama gabadha waxa weye budcigeedii la qaabiliyey laba shay oo midna waajib yahay midna aan waajib ahayn laisku daray taasaa fasaadka keenaysa waxay ahayd haddii aabbaha wax la siinayo in si gooniya ah loo siiyo sulbulcaqdi aan lagu magacaabin marka sidaa darteed meherkii wuu fasahaaday maxaa markaa lagu bedelaya waxaa waajibaya mahrulmil gabadhi waxaa la siinayaa ayadoo kale wax lagu meheriyo maadaama musamihii uu fasahaaday walow nakaxa gabadhi hadduu ku meheriyey bialfin kun oo meherkeedii ah calaa anna liabiha ay bishardi anna liabiha aabbaheed inuu leeyahay shardigeeda alfan kun halkaa usoo qadar aw an yucطiyahu ama aabbihii inuu siiyo alfan kun markaa wuxuu isku daray meherkii gabadha iyo aabbihii wixii la siinayo labadaba sulbu lcaqdi lagu sheegay falmadhabu muctamad waxaa weeye fasaadu sadaaqi sadaaqa inuu fasahaadeeyo wa wujuubu mahrlmitli mahrlmitli inuu waajibayo walow sharada hadduu shardiyo khiyaaran khiyaar hadduu shardiyo labadii sawj mid ahaan ayaa khiyaar u shardiyay fi nikaaxi nikaaxi baطala nikaaxu nikaaxi waa uu burayaa aw amase filmahri harada wuxuu shardiyey khiyaaran khiyaar buu shardiyey filmahri meherki ayuu khiyaar u shardiyey faladharu muctamad waxaa weeye sixatu nikaaxi nikaax inuu asaxayo lalmahri maherkiisa ma asaxayo wuxuu ku yidhi hadduu labadii zawj zawjkii iyo zawjadii mid ahaan ayaa wuxuu shardistay inuu nikaaxii khiyaar ka yeelan doono oo maxaa looga jeedaa tusaalahaan ninkiiba wuxuu idhi gabadhan waan guursanayaa bishard inaan bal khiyaar yeesho gabadhan markii aan la aqalgalo hadday de cajabisana waa khayr hadday cajabin weydana nikaax waan iska fasakhaya waan ka baxaya nikaax ama gabadhii baa sidaa tidhi waan ka fiirsanayaa ninkan de inuu cajabiye inuusan sida markaad alaab soo iibsanayso oo kale khiyaar shardiisa inama soo dhaafin inaad maalin iyo laba ilaa saddex cisho aad khiyaar leedahay tanna saasoo kale ayay shardiyeen khiyaarushardigi nikaaxii bay u shardiyeen nikaaxana khiyaaru shardi mama galaba taas waxaa ka laasimaysa nikaaxi inuu burayo maxaa yeelay nikaaxu waa caqdi loogu talagalay lilabad inuu daa'imo waa lusuum baa loogu talagalay inuu laazima loogu talagalay marka shardigan wuxuu khilaafsan yahay muqtadihiisii sidaa darteed wuu burayaa nikaaxii haddii laakiin meherkii uu ku shardiya ka war gabadhii baa waxay tidhi maalan ama weligeedii ayaa shardiyey in meherkan ay khiyaar ka yeelanayaan o ay ka soo fiirsanayaan alaabtan meherka loo siiyey inay bal soo eegayaan o soo hubinayaanoo waxa weeye khiyaar ay ka yeelan doonaan horta nikaaxii wuu asaxayaa nikaaxii wuu asaxayaa maxaa yeele fasaadu sadaaq sadaaq inuu fasahaado laa yuahiru fii sixati nikax nikaaxa asixitaankiisii ma saamaynayo laakiin meherkii wuu burayaa meherkii wuu burayaa oo ma asaxayo marka mehermitli ayaa waajibaya maxaa yeelay meherku sidiisaba ma aha mucaawado maxda waa mucaawada kheyra maxda ku jira nooc hiba ah siismo gabadha iska siinayo ayaa ku jirta waa ku ilaha yidhi waaatu nisaaa saduqaatihinna nixlatan ay caiyatan markaas sidaa darteed kuma habboonoo ma soo gelayo hadduu caqdi mucaawado maxda u ahaan lahaa soo geli lahaa kale waaya walidaalik ayuu ku bureeyey wuxuu ihi walow sharada hadduu shardiyo khiyaaran khiyaar hadduu ku shardiyo fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisii badla nikaaxu nikaaxi waa uu buraya oo filmahri maherkiibuu khiyaar ku shardiyey faladaaru muctamad waxaa weeye sixatu nikaaxi nikaaxi inuu asaxay ila lmahri maherkiisana uun asaxayn wasaa'iru shuruudu shuruudda inteeda kale ee nikaaxa soo gasha in waafaqa shardiga hadduu waafaqo muqtada nikaaxi nikaaxa wuxuu keensanayo awmase lam yatacallaq usan ku tacalluqin bihi shardigii qaradun wax ujeeddo ah iyo wax dan ah toona laqaa shardigaasi waa uu burayaa wasaxa nikaaxu nikaaxiina waa uu asaxayaa walmahru meherkiina waa uu asaxayaa wain khaalafa shardiga hadduu khilaafo nikaaxii wuxuu keensanayey oo walam yukhilla waxba uusan u dhimin bimaqsuudihi maqsuudi nikaaxi nikaaxa maqsuudkiisii alasliyi asalka ahaa wadalika ka shardi anlaa yatasawaja inuusan la guursanin shardigeeda calayha gabadhii amamase laa nafaqata laha gabadhii wax nafaqaa inaysan lahayn biil inaysan lahayn saxa nikaaxu nikaaxi waa uu asaxayaa wafasada shardu shardigiina waa fasahaadaya oo uu dhameeya walmahri meherkii wain akhalla shardigii hadduu wax u dhimo bimaqsuudihi nikaaxa e, maqsuudkii nikaaxo ayuu wax u dhimay wadalika miaal ka allaa yaaha ka shardi allaa yaaha inuusan u tagin gabadhii oo uusan u galmoonin shardigeeda webeeye aw mase yualliq inuu gabadhii iska furo isla markiiba baطla nikaaxu nikaaxii waa uu buraya halkan mualifku nagu tilmaamayaa shuruuddii gelaysay nikaaxa hardi ka mida soo dhaafay oo waxa wey shard اlkhiyaar kaas nikaaxa inuu burinay ayuu noo sheegay halkana dhowr shardi oo kale ayuu isdaba dhigay badh waxa wey keenaya inuu nikaaxii buro iyo badh keenaya nikaaxi inuusan burin wuxuu idhi shuruudda inteeda kale markii laga soo tago shardigiina soo dhaafay ahaa shardu اlkhiyaar shardigaa markii laga soo tago shuruudda kale waan kala qaadaynaa hadii shardigaasi u waafaqsan yahay nikaaxu waxuu keensanayaba bimuqtada alcaqd ayuu waxaan ku waajibayaaba tusaale ahaan in eh, gabadhii in la biilo oo kale in aqal la dejiyo oo kale caqdu nikaax baaba keensanaya shardigaas waaya habeendhexii gabadhii in sadkeedii la siiyo iyo wixii la halmaada eh, taas waxa weeye eh, hardigaas wuxuu noqonaya shardi laaqi wax faa'iida uusan aan lahayn nikaaxiina waa saxaya nikaaxii waa saxaya sidoo kale hadduu yahay shardi wax faa'iidaysan ku tacalluqin tusaale ahaan wuxuuba yidhi gabadhii waa in cunto caynkaasa la ama xaafad heblaaye la dejiyaa shardigaa wax qaradoo ku jira ma jiro ninka gabadh haddii loo meheriyo asagaa maamulanaya xaqeeda in uu ka soo baxo maa looga baahanya xaafaduu dejinayay iyo meeshuu geenayay iyo cuntaduu u taalla marka shardigaasna waxa weya wax kama jiraan wey caqdiga sixadiisii saamayn ku yeelan mahayo waaya waa laba nooc midna muqtada nikax waafaqsan yahay midna wax qarada kuma tacaluq labadaaba waa laaqi laba shardi oo waxba kama jiraana wey nikaaxin waa asaxaya wasaxa nikaax walmahar nikaax iyo meherki labada way asaxaya haddii laakiin shardigan uu ka hor imanayo muqtada caqdi nikaax nikaaxa wuxuu keensanayo ayuu ka hor imaanayaa isla markaa ma aha shardi wax u dhameeya maqsuudka asaasiga ahaa ama asliga ahaa ee nikaaxa looga gol lahaa waa wadigii taa saamayn kuma yeelanayo tusaale ahaan waxaaba gabadhii eh, ay shardisatay ama weligeeduu shardiyey inuusan la guursanin ninkan gabadh kale ama inaan gabadhan wax biila la siinayn ninkii baa shardista eg marna shardigan wuxuu eh, maslaxo u yahay ninkii marna wuxuu maslaxo u yahay gabadhii markuu gabadha maslaxo u yahay waxaa weeye in ay iyadu shardisato inaan lala guursanin markuu ninka maslaxo u yahayna waxaa weeye inuusan gabadhan biilanaynin aqal la dejinaynin xuquuq aysan ku lahayn waa nikaaxna hadday dhahaan nikaax almisyan carabtu malaha innaga naguma badnay shardigaas wax saamayna ma ku yeelanayaa horta nikaaxii waa asaxaya nikaaxii waa asaxayaa maxaa yeelay maqsuudkii asaasiga ahaa lama waayin ee waddiga ahaa laakiin shardigan la shardiyey ah inaan gabadha lala guursanaynin ama in gabadhii waxa weeye aan biil la siinaynin shardigaasi waxba kama jiraan weeye waa shardi faasid ah maxaa yeelay nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam kullu shardin laysa fii kitaab اllaahi fahuwa baaطil wain kaana miata shard shardi kastaoo kitaabka ilaahay aan ku jirin waa shardi baailah hadduu doono boqol shardiba ha ahaadee waaya meherkii ba asaxaya meherkiina waa uu burayaa meherkii baa buraya nikaaxi wuu asaxaya laakiin meherkii ayaa buraya oo muxuu meherkii u buray maxaa yeelay shardigan wuxuu la socday meher qofkan shardiga shardiystana meherka raalli muusan ku ahayn ilaa maca haada shard marka maadaama shardiga meesha uu ka baxay dee meherkiina wuu raacayaa haddaba waaya markaa maxaa waajibaya meheru mili markaa waajibaya mahrumil ayaa markaa loo noqonayaa mar kasta oo musamuhu fasahaado mahrumil baa loo noqonayaa haddii shardigii uu ka hor imaanayo maqsuudka asaasiga ahaa ee nikaaxa waa wadigii sida tusaale ahaan gabadhii ayaa lagu meheriyey shardi ah inuusan ninkan gabadha u teginuun gabadhan uma tegi kartid baa layidhi ama waxaa la yidhi gabadhan waa lagu guurinaya bishard inaad furto labadaas shardiba maqsuudka asaasiga ah ee nikaaxa ayay ka hor imaanayaan walidalik nikaaxii waa uu burayaa nikaaxii waa uu burayaa maadaama maqsuudkii caqdiga meeshuu ka baxay waayahay haddaba shuruudii saasaa loo kala qaaday shuruudooda muqtada caqdi waafaqsan oo kaasi laaqi buu noqonaya nikaaxin waa saxaya iyo shardi waxa weeye muqtada alcaqd ka hor imaanaya laakiin maqsuudkii nikaaxa aan meesha ka saarayn kaana waxa weye nikaaxu waa saxay meherka buraya iyo shard waxa weye maqsuudkii nikaaxa ka hor imaanaya maqsuudkii asaasiga kaa waxa weye nikaaxii waa buraya saasaa loo kala qaaday wuxuu ku yidhi wain eh, wasaa'iru shuruudi shuruudda inteeda kale in waafaqa haddii shuruuddaas ay waafaqdo muqtada nikaaxi nikaax eh, wuxuu keensanayo aw mase lam yatacallaq bihi uusan ku tacalluqin qaradan wax ujeeddaa laqaa shardigaasi waa u buraya wasaxa nikaaxu nikaaxina waa asaxya walmahru meherka wain khaalafa shardiga hadduu ka hor yimaado waxa wey muqtadaa caqdi nikaax nikaaxa caqdigiis wuxuu keensanayay walam yukhila laakiin waxa uusan u dhimin bimaqsuudihi maqsuudkiisii alasliga asliga ah oo waddiga maqsuudka asliga wax looga jeedo wadalika mithaalka shardi anlaa yatasawaja shardiga ah inuusan la guursanin calayha gabadhii aw mase laa nafaqata laha gabadhii wax nafaqa ah inaysan lahayn saxa nikaaxu nikaaxi waa u asaxaya wafasada sharu shardigana waa buraya walmahru iyo maharkii haddii shardigii wax u dhimo maqsuudkii nikaaxee asliga ahaa wadalika miaalka alla yaca inuusan gabadhi u tegin aw mase aw yualiqa ama gabadhi inuu furo baala nikaaxu nikaaxi waa uu buraya walow nakax hadduu guursado ninkii niswatan dumar ayuu guursaday hal mar ayuu ku wada guursaday bimahrin hal mahar ayuu ku wada guursaday faladhar muctamad waxaa weeye fasaadu lmahri maharkii inuu fasahaadayo walikullin gabadh kastana waxaa u sugnaanaya mahru milin mahru mili ayaa u sugnaanaya wuxuu ku yidhi nin dumar laba iyo wax ka badan ayuu hal mar wada guursaday hal maharna uu ku guursaday tusaale laba dumara ayaa hal mar loo wada meheriyey oo see lagu suurayn karaa in hal mar lagu dhawaaqo waxaa lagu suurayn karaa tan weligeedii iyo tan weligeediiba waxaa weeye isku hal nin bay wakiisheen waxay dhaheen ninkaa waxaa gabadha ku meheri dabeetana wuxuu hi zawajtuka haatayni اlmar'atayn labadan gabdhood waxaan kuu guuriyey bimahrin qadruhu kada meher qadarkiisu ya maalan kun ayaan kuu guuriyey asna wuxuu hi qabiiltu nikaaxahumaa wa taswiijahumaa bilmahri اlmadkuur u fiirsa hadda mid kasta meher gooniya loo magacaabeen hal meher baa labadii gabdhoodba ka dhexeeya marka horta nikaaxii wuu asaxayaa waaya laakiin meherkii ayaa buraya sida muctamadka ah maxaa yeelay jahaalaa soo gashay markan meherkii oo lama garanay gabadh kasta waxay meherkii ka yeelanayso ila gabdhii isku meher ma aha la dhihi mahayo si isleeg baa loogu qaybay la dhihi mahayo maxaa yaele gabdhuhu isku meher ma aha mid kasta mahru mitli gooniay leedahay walidaalik ayuu meherkii burayaa mid kastana waxay yeelan doontaa mahru mitli meher mitli ayaa waajibaya walow nakaxa hadduu guursado waa u fiirsa marka inuu guursanayo waa waa caqdin waaxid bimahrin waaxid wey la soco hadduu meherku tacadudo ama caqdigu tacadudo aslan ishkaal maba leh walow naka hadduu guursada niswatan dumar koox laba iyo wax ka badan bimahrina hal mahar ayuu ku guursaday faladar muctamad waxa wey fasaad lmahri maharkii inuu burayo walikulli gabarh kasta waxaa u sugnaanaya mahru milin mahru mili ayaa u sugnaanaya walow nakax hadduu u guuriyo liiflin inan yar bifowqi mahri milin mahru mili wax ka badan buu u guuriyey aw amase ankaxa wuxuu u guuriyey bintan inan ayuu u guuriyey inantaasoo laa rashiidatan mid rashiida aan ahayn rashiidada horey noo soo dhaaftay waa gabadh qaangaarah oo caqli leh oo waxa weeye tasaruf hagaagsan leh weeye ama mase rashiidatan gabadhii waaba rashiido bikran oo waxa weeye gashaanti oon horey u guursan bilaa idnin ayadoon fasixin in lagu guuriyo wax mahrmili ka yar ayaa wuxuu u guuriyey biduunihi biduuni mahrmili mahrmili wax ka yar fasad اmusamaa horta meherkii musamaha ahaa wuu fasahaadaya wuu buraya waladhar muctamad waxaa weeye صaxaةu nikaaxi nikaaxi inuu ku asaxayo bimahri mili mahri miligii inuu ku asaxayo wey wuxuu ku idhi weligii ayaa inankii yaraa ee mas-uulka ka ahaa ayaa wuxuu u guuriyey mahri miligii wax ka badan yacni gabadhan uu guurinayo mahri miligeedii wax ka badan ayuu u guuriyey tusaale ahaan haddii gabadhan uu u guuriyey mehrimitrigeed ahaa laba kunoo ayaa wuxuu u guuriyey laba ama inan oo rashiiddo ahayn ayuu ugu guuriyey biduuni mahrilmitl mahrilmitl wax ka ama waa rashiiddo bikr ah waa rashiiddo bikra ah ayadna mayna fasaxin in mahrilmitliga looga yareeyo markaas asagoo iskaga tasarufayoo gabadhii wuxuu ugu meheriyey biduuni mahri mil mahri milgeedi wax ka yar saddexdaas suuro een soo tilmaannayba musamihii wuu fasahaadayaa musamihii wuu fasahaadayaa maxaa yeele weliga waxaa la faray asal ahaanba in uu ixtiyaar uu ku shaqeeyo bilaxad kolba sida u dheef badan qofkan uu weligi ka yahay inuu ugu tasarufo waa kay qaacidadu ahayd tasarufu اlimaami fi الraciyati manuudu biاlmaslaxa waxa wey imaamka tasarufka ku tasarufaya raciyadiisa wuxuu had iyo jeer ku dhisan yahay maslaxo marka maslaxadiina halkan way ka baxday maxaa yeelay taa horena ilmihii yaraa xoolihiisii wuxuu ka saarayaa wax ka badan mahrimid ziyaado ku daray labadan suuro ee dambena waxa weeye gabadhii wuxuu ugu meheriyey mehermiligeedii wax ka yar labadaba khilaaf almaslaxo weeye haddaba marka maxaa waajibaya waxaa waajibaya nikaaxii in laga bixiyo mahr mil nikaax horta waa asaxaya sida muctamadka ah laakiin mahr mil ayuu ku asaxayaa suwarta soo sheegna idin wuxuu yihi walow nakaxa hadduu u guuriye liifli ilma yar bifawqi mahr mili mahr mil wa ka yar wax ka badan awmase ankaxa bintan inan buu u guuriyey laa rashiidatan oo inan hanuunsan oo toosan aan aw mase rashiidatan mid toosan ayuu u guuriyey bikran oo bikra ah bilaa idan la'aan iyadoon fasixin biduuni biduuni mahr mitl mahr mitl wax ka yar fasad almusamaa meherkii la magacaabay wuu burayaa waladhar muctamad waxa weeye sixatu nikaaxi nikaaxi marka inuu ku asaxayo bimahri mitlin mahru mitli walow tawaafaquu hadday ku heshiiyaan weligii iyo zawjkii iyo zawjadii calaa mahrin meher hadday ku heshiiyaan meherkaasoo kaana ahaa siran mid qarsoodi ah oo waa aclanu ay muujiyaan ziyaadatan intii in ka badan ay meeshii ka sheegaan falmadhabu muctamad waxaa weeye wujuubu maa shay inuu waajibayo cuqida lagu gunteeyey ama lagu caqdiyey meherkii bihi maagaas macnaha intii caqdigu ku dhacay meherkii caqdigu ku dhacay ayuunbaa waajibaya wuxuu ku yidhi haddii ay ku heshiiyaan gabadhii iyo weligeedii iyo zawjkii gabadha loo guurinayay intaasba waxay ku heshiiyeen meher qarsoon ama gabadhii iyo ninkii baa ku heshiiyey meher qarsoon oo tusaale gabadha meherkeedii saxdaa waxay dhaheen waxaa weeye shan kun dollar markii madashii gabadha lagu meherayn laiskugu yimina waxay ku heshiiyeen in ay muujiyaan inta inka badan oo oo doolar laga dhigo haddaba meherka saxda qarsoon waxa weeye waa shan inta lagu dhawaaqayana waa toban maxaa waajibaya markaa ma kaa qarsoon mise kan la muujiyey kolba kuu caqdiga ku dhaco ayuunbaa waajibaya ama kaa badan ha ahaado ama ka yar ha ahaado kolba midka halkaa lagaga dhawaaqo ee sulbulcaqdi lagu sheego ayuunbaa waajibaya hadduu kii badnaa uu yahay kaa badan unba hadhow sharcan wa curfan waajibaya kaa yar ma aha waaya masalada marka waa masale muhiima ah. aadna way u dhacdaa ha laga digtoonaado lagu hodmin yaan hee lagu hodmin jumhuurulculamaa ayaa sidaa ku tegay khilaafan lilxanaabila xanaabilada iyagoo khilaafsan marka xanaabadu waxay leeyihiin kolba midkii badan ayaa la qaadanaya kolba midka badan baa waajibaya laakiin jumhur culama waxay dhaheen midka caqdiga lagu sheego ayaa waajibaya markayaan laguu guurin marnaba waaya gabadha hadhow maxkamadda markay timaado eh, ay dacwadina timaado markhaatiyaal bay haysataa wixii caqdiga lagu sheegay ayuunbaa waajibaya hadhow waxaasan ku heshiinay iyo way ikhayaantay iyo waxaas kaa shaqayn mayaan la soco waaya walow tawaafaquu hadday ku heshiiyaan weligii iyo zawjkii iyo zawjadii hadday gabadha baaliqo tahay wey ama weligii iyo zawjkii ayaa ku heshiiyey hadday gabadha aysan baaliqaba ahayn calaa mahrin meher bay ku heshiiyeen meherkaasoo ah kaana ahaa mid qarsoon sir marka lagu leeyahay waxaa weeye intaa sheegtay uma isla og wa aclanuu waxayna oo ku dhawaaqeen ziyaadatan intii in ka badan falmadhabu muctamad waxaa weeye wujuubu maa meher inuu waajibayo cuqida lagu guntay nikaaxi bihi meherkaas intii kolba meherkuu ku dhacay ama caqdigu ku dhacay unbaa waajibaysa walow qaalad gabadhe haday ku dhahdo liweliyihaa weligeedii zawijnii waxaad ninkan igu guurisaa bialfin kun oo fa naqasa uu ka yareeyo canhu kunkii batala nikaaxu nikaaxi waa uu burayaa falow alaqat hadday iska ilaaqdo oo fa marka uu ka yareeyo can mahri mili mehri mili hadduu ka yareeyo batala waa uu burayaa wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay maye yasixu wuu ku asaxayaa nikaaxi bimahri mili mahri mili ayuu ku asaxayaa qultu qaala nawiy wuxuu ihi raximah ullah aladharu muctamadu waxaa weeye sixatu nikaaxi nikaax inuu ku asaxayo fi suuratayni labada suuradoodba bimahri lmili mahru mili inuu ku ku dhahdo ninkan waxaad igu meherisaa meher qadarkiisu yahay kun haddaba qadar mucayana u sheegtay kunkan waa iska tusaalo ayi lacag ay dhahdo ninkaas meherkayga waxaad ka dhigtaa markaad igu meherinayso kun waxa weye tan buu la mid yahay dabeetana ninkii weligeeda ahaa ayaa tiimuuna yeerine kunkii wuu ka yeeriyey tusaale ahaan an boqol buu gabadhii ku meheriyey nikaaxi waa u burayaa saasuu leeyahay alimaam raafici waa laga daba imaan doonaaye taasi waa masalo masalada labaad gabadhii waxba maynu cayibin waxay tihi ninkaas igu meheri waxba maynu u sheegin isla markaa markuu ku meherinayo ayuu meheri miligeedii iyadoo kale wax lagu mehersado ayuu ka yareeyey taana wuu burayaa buui alimaam raafici qowlba wuxuu leeya maya wuxuu ku asaxayaa mehru mili marka imaam nawowi wuxuu idhi sida muctamadka ah nikaaxu labada suuradoodba suuradaa hore ay tihi korigu meheri iyo suuradan dambe iska ilaaqday ise kunba iyo waxba ayna sheegin ee mehere miligeedii uu ka yareeyey labada suuraba wuxuu ku asaxayaa nikaaxi bimehri mil nikaaxi ma buraye musamihii ma buray nikaaxi ma buraye musamihii unbaa burayo waxaa waajibay meher mitli wakaan horey usoo tilmaanay in meherka oo fasahaado uusan saamayn ku yeelanaynin nikaaxa sixadiisa oo nikaaxu asaxayo laakiin meherbitri u waajibayo tanna waa u la mid faslun wuxuu ka hadlayaa atafwiid bandhigi maca maa yudkaru macahu iyo waxa lala xusi doono tafwiidka waxaa looga jeedaa jaclu اlamri ilaa hayrihi luqatan waxaa looga jeedaa arrinkii qof kale loo dhiibo waa bandhig waa tala saarasho wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhahda alihmaalu wax la dayaco wahuwa qismaan waa laba qaybood tafwiidku horta tafwiidku xaqiiqatan ama sharcan waxaa weeye ikhlaau nikaaxi can ilmahr in nikaaxii waxaa weeye laga khaali oo laga mariyo oo laga saaro meher oo meher ba lagu xusin ama meherkii la nafiyo taasaa waxaa lahaha tafwiid siduu mualifku noo tilmaami doona tariifkiisi haddaba isagaa laba qaybood tafwiidu mahrin wa tafwiidu budci marna meherkii ayaa la tafwiidinayaa oo gabadhii waxay ku leedahay weligeedii zawijnii bimaa shita aw shaa fulaan waxaa doonta igu meheri ama hebel wuxuu doona igu meheri ka waxaa weeye tafwiidu mahri marna waa tafwiidu budcin budcigii ayaa la tafwiidiyey waana ka halkan looga jeedo marka gabadhiiba waxay leedahay bilaa mahr guuri ama waxa weeye way iska aamusaysaa meheri bay leedahay dabeetna weligeediina ama bilaa meher buu guurinayaa ama wuu ka aamusayaa meherkii markaa gabadhi guurinayo kaasna waxa wey tafwiidu bucin marka gabadhi waxay noqonaysaa mufawida calaa siiqati ismi mafcuul waa wuu hoos yahay ama waxay noqonaysaa mufawada lianna weliyaha fawada amraha ila zawj maxaa yeele weligeedii ayaa u bandhigay zawjka waa waxay noqonaysaa marka siiqat ismi mafcuul mufawida aw mufawada midka dhahdaba isku macno qaalat idaa qaalat hadday dhahdo rashiidatun gabadh waxa weeye qaangaadh ah oo hagaagsan oo toosan zawijnii iguuri bay ku tidhi weligeedii bilaa mahrin meher la'aan igu guuri oo fazawaja dabeetana uu guuriyo oo wanafal mahra meherkii meesha uu ka saaro aw mase uu ka aamuso meherkii fa huwa kaasi tafwiidun waa bandhig saxiixun oo saxiix ah wakada waxaa la mid ah low qaala hadduu dhaho sayidu amatin addoonta sayidkeedii sawajtukahaa addoonta waan kugu guuriyey bilaa mahrin meher la'aan ayaa la mid ahoo kaana waa tafwiid saxiixa wuxuu ku yidhi mualifka asagoo inoo tilmaamaya macnaha tafwiidka gabadh rashiidda ah oo qaangaar ah oo waxa weeye caqligeedii maankeedii xiskeedii qabta ayaa waxay ku tidhi weligeedii ama ha ahaato bikri gabadhaasi ama ayib carmal ha ahaatee ninkan ii guuri bilaa mahrin meher la'aan igu guuri dabeetana weligeedii ayaa guuriyey meherkiina wuu nafiyey oo meeshuu ka saaray wuxuu idhi zawajtuka haadihi اlmarأة bilaa mahrin aw biduuni mahrin meher la'aan baan kugu guuriyey buuhi ama wuu iskaga aamusay maba nafyinine wuu iskaga aamusay meherkii labadaas suuraba waa tafwiid صaxiixa markan uu meherka uu meesha ka saaray iyo markuu meherka ka aamusay labadaas suura waxay noqonaysaa tafwiid ayay noqonaysaa sharcan taa waxaa la miduu ku yidhi addoonta sayidkeedii marka uu guurinayo haddii uu dhaho zawajtukahaa addoontayda tan waxaan kugu guuriyey bilaa mahrin meher la'aan taana waa la waa tafwiid saxiixa ah. walaa yasixu asixi maayo tafwiidu hayri rashiidatin gabadh aan toosnayn tafwiidkeeda ha mualifku markuu ku yihi idaa qaalat rashiidatun zawijnii bilaa mahrin marka lagu yidhi waxaa kaa baxay gabadhii aan rashiidad ahayn rashiidadu gabadhaan rashiidada ahayn waa gabadh aan qaan gaadhin ama caqli aan lahayn oo waalan ama safiiha ah ama maxjuur calayha wakaas gabadhaas ayada tafwiid ma samayn karto oo ma karto zawijni bilaa mahrin maxaa tafwiidku waa tabaruc ayadna ehel oo ma aha waaya waidaa jaraa haddii uu dareero ama uu dhaco tafwiidun saxiix bandhig hagaagsan faladharu muctamadu waxaa weeye annahu shaaniye laa yajibu shayun waxba inuusan ku waajibaynin binafsi اlcaqdi caqdiga naf ahaantiisa fain wadica ninkii hadduu gabadhi u tago famahru mili mahru mili ayuunbaa waajibaya wayuctabaru waxaa loo eegi doonaa mahru miligaas bixaali caqdi caqdiga ee wakhtigu dhacay fi asaxi muctamad haddaan qabanno walaha gabadhii waxaa u bannaan qablalwadi intuusan ninku u tegin muaalabatu zawji zawjkii inay ka dalbato bian yafrida mahran mahar inuu u qadaro wa xabsu nafsiha nafteeda inay xabaasto liyafrida si u qadaro meherkii wakada waxaa la mid ah lahaa xabsu nafsiha nafteeda inay xabaasta ayay leedahay litasliimi اlmafruudi wixii la qadaray in uu gacanta u geliyo gabadhii i muctamad haddaan qabanno wayushtarad waxaa la sardiyaa ridaahaa gabadhi inay raalli ku tahay bimaa yafriduhu zawju zawjku wuxuu qadarayo laa cilmuhaa inay og tahay shardi ma aha biqadri mahri lmili mahrumiliga qadarkiisa fi adhari muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi hadduu tafwiidkii uu dhaco tafwiidkii hadda soo tilmaamayn ee ahaa in gabadhii la meheriyo ayadoo meherkii meesha laga saaray aanba laga aamusay meherkii oo aan la xusin markay xaaladu sidaas tahay ee gabadhii sidaa lagu guuriyo horta wax waajibaya oo caqdiga nikaaxa ku waajibaya ma jiro illa waba la magacaabe wax la magacaabay ma jire maxaa waajibi midda kale waxaa tusinaya inuusan waxba waajibinayn ilaahay subxaanau wa tacaala xaaladda sidana wuxuu ku tilmaamay inaysan waxba ka waajibayninoo aan ahayn mutco ha wamaticuuhunna cala almuusici qadruhu cala almuqtiri qadaruhu wain طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidatan fi nisf ma faradtum ila an yacfuuna aw yacfu aladii biyadihi cuqdaة الnikaax wahaakada marka ilahay wuxuu noo tilmaamay in markaas waxaan mutacahayn uusan waajibayn waayahay haddaba wax ku waajibaya caqdigii ma jiro hadduu gabadhii u tago oo uu la aqal galo markaa mahrumili ayaa gabadhii waajibaya mahrumili ayaa waajibaya markaa mahrmil wuxuu u waajibayaa waddigaa u wadiyey marka mahrmiligaas waktigee loo eegayaa ilaan mahrmiliga gabadha xaaladeeda lagu tixgelinayaa iyo waxaa weeye sifaadkeeda xilliga caqdiga uu dhacay ayaa loo ictibaarinayaa ee marka uu la aqalgalay lama ictibaarinayo tusaalahaan hadduu gabadhii la aqalgalay hadduu guursaday sanadkan kadibna uu la aqalgalay toban sano kadib gabadhii oo waxa weye gabowday ama waxa weeye xanuunsatay oo dhuubatay oo isbedeshay waxa weeye meher miligii loo eegi mahayo xilligaa dambe xilligii gabadha la meheriyey ayuunbaa loo eegaya qabla alwaطi gabadhii xaq bay u leedahay inay dalbato meher miligeedii in loo qadaro an yafrida laha mahra inuu gabadhii meher miligeedii u qadaro waxay dhihi kartaa waxa weeye aqalgal ma jiro ilaa aad meherkaygii aad magacowdo waaya nafteedana way xabaasi kartaa nafteedu u diidi kartaa inuu la aqalgalo wayna dalban kartaa nafteedana u xabaasi kartaa arrinkaas way dhigi kartaa waxaa weeye kula aqalgeli mahayo ilaa aad meherkaygii magacoodo sidoo kale waxay nafteeda u xabaasi kartaa si intii uu qadaray ee u magacaabay u gacangeliyey way dhigi kartaa wixii adi magacooday horta marka hore igu soo wareeji intaan aqalgalku dhicin waxaa shardi ah in ay gabadhu raalli ku noqoto waxa uu magacaabay meherbitriga uu magacaabay waa inay gabadhu raalli ku noqotaa maxaa yeelay dee waxaa weeye xaq bay ku leedahay sidaa darteed aragto ninkan inuu mehermitligeedii wax ka yar u magacaabay way diidi karta way dhihi kartaa dee xaqigii intan way ka yar tahay oo waxa weye mehermitligii uu ka badanya way dhihi karta dood way ka keeni kartaa laakiin wuxuu ku yihi yuctabar waa loo eegi waa weda jara hadduu dhaco tafwiidun صaxiix tafwiid saxiix hadduu dhaco falaadar muctamad waxa wey annahu shan laa yajibu shayin waxba uuna ku waajibayn binafsi alcaqdi caqdiga lafahantiisa fain wadda hadduu tago famahru mithli ayaa waajibaya yuctabar waxaa loo eegi doonaa mahru mithligaas bixaali alcaqdi caqdiga xaaladiisa ayaa loo eegi doonaa waqtigu dhacay filaas saxi muctamad haddaan qaban walaha waxaa u sugnaaday gabadhii qabla alwaddi intuusan ninkii u tegin mutaalabatu zawji ninkii inay ka dalbato bian yafrida inuu magacaabo u qadaro mahran mahar inuu magacaabo wa xabsu nafsiha nafteeda inay xabaasto oo u isku diido liyafrida si uu u magacaabo oo u qadaro wakada waxaa lamida ah nafteedu waxaa baasi kartaa litasliimi mafruudi wixii loo qadaray in lagu wareejiyo fi asaxi muctabadataan qabadho wayushardu waxaa la sarday ardaaha gabadh inay raalli ku tahay bimaa yafriduhu zawju zawjku wuxuu u qadarayo laa cilmuhaa inay ogaato shardi maaha biqadri mahri lmili mahri miliga qadarkiisaba ila darihi muctabadataan qabadho wayajuusu waxaa bannaan fardu muajalin meher la madaleeyey in waxa weeye la qadaro ayaa banaan i aص muctamd haddaan qabano wa fowqa mahra mili mahra mili wax ka badan waqiila waxaa lili la ma banaano mahra mili wax ka badan in la qadaro in kaana hadduu yahay waxaa la magacaabay ee la qadaray min jinsihi jinsi mahra mili mahra mili jinsigiisa hadduu yahay noociisa walow imtanaca hadduu diido zawjkii min alfardi magacaabistii hadduu diido ow mase tanaasaca fiihi ama ay isku qabtaan waxa weeye qadarkii la magacaabi lahaa farad alqaadi qaadiga ayaa qadaraya naqd albaladi lacagta wadanka ayuu qadaraya xaalan oo deg deg ah qultu waxaan idhi wayufradu wayafridu wuxuu magacaabayaa ama uu qadarayaa qaadigii mahra milin gabadha mahra miligeedii wayushradu waxaana la shardiyaa cilmuhu inuu og yahay bihi ay bimahri mili mahr miliga inuu og yahay ayaa shardi ah wallahu aclam wuxuu ku yidhi mahar miliga gabadha loo magacaabayo gabadha mufawidada ah wuxuu noqon karaa mid muajal ah eeg degdegna wuu noqon karaa muajalna wuu noqon karaa waa la dhihi karaa gabadhan waxaa weeye waxaan u magacawnay mahrumil qadarkiisu yahay an kun oo dolar oo la bixin doono sanad kadib ama laba sano kadib yani waa la madanayn karaa wax diidaya ma jirto sida marka u horeysaba ibtidaaan ay bannaan tahay in meherka la dedejiyo in dib loo dhigo tanna waa u la mid in ka badan mahrumiliga waa la magacaabi karaa hadduu gabadh mahrumiligeedu aha tusaalahaan an kun oo dolar waa laga dhigi karaa lix kun oo dolar waayahay hadda waxa la magacaabaya mahrmitli bu aha waa looga badin karaa gabadhi waa isaan waa noo isaana waayahay wax diidaya ma jiro qiil baa wuxuu leeyahay maya waxaan waxaa wey la magacaabay hadduu min jinsi mahri mitli hadduu yahay lagama badin karo hadduu laahay kin yahay min hayri jinsi mahri mili mahri mitliga jinsigiisa waxaan ahayn waa laga badin karaa tusaale ahaan mahri mitliga gabadha wuxuu ahaa konton garaam oo dahab waxa wey kontonkii garaam ee dahabka lagama badin karo laakiin haddii geel lagu siinayo waa laga badin karaa wax konton garaam udhigma waa laga badin karaa min hayri jinsi mari mil haduu yahay oo lagu siinayo maala gaadhi ama dhul ama xoolo nool waa laga badin karaa konton garaam laakiin haddii dahab lagu siinayo kontonkii garaam lagama badin kara ayuu leeyahay qiilkan haddii ninkii uu diido inuu gabadhi wax u magacaabo gabadhii mufawidada ahayd een meherkeeda la xusin inuu meher u magacaabo uu diiday ama wuu u magacaabee laakiin gabadhii ayadaa gabadhii asaga ayaa isku diida way isku qabteen asna inbuu u magacaabay gabadhin waxay tihi intaas meherkaygu ka badan yahay marka ayada ah qaadigii ayaa hawshii soo gelaya wuxuuna u qadarayaa gabadhii mahru miligeedii oo min naqdi lbaled lacagta waddanka ah oo weliba degdeg oo xaal ah ma dibdhigi karo isagoo had iyo jeer maslaxada ayuu ku dhaqmayaa waxaana shardiga ah markaas inuu mehermidrigii gabadha u magacaabo mehermidrigii kama yarayn karo waxaana shardiga gabadha mehermidrigeeda inuu ogyahay waxaa e, e, yacni gabdhaha qayrkeed ah ee qaraabadeed ah casabada dumarka casabadeed ah waxa lagu mehriyey waa inuu og yahay si uu qadarada mehermidrigii kamana badin karo kamana yarayn karo tafawud yasiira ah, waa la iska saamaxaya wax yar hadduu ka badi ama wax yar ka yareeyo dee e, nufuusta waxay saamaxdo oo kale ah waa iska caadi taasi dhib male wuxuu ku yidhi walaa yasixu asix mahayo fardu ajnabiyin nin ajnebi ah inuu eh, ka qadaro ama uu ka bixiyo mehre miligii min maalihi xoolihiisi fi asaxi muctamad haddaan qabanno waxaa la diidan yahay nin ajnebi ajnebi marka lu leeyahy waxa weeye ninaan zawjkii ahayn inuu dhaho anigaa bixinayaa gabadhay meher miligaagii anaa xoolahayga ka bixinaya taa lama ogolo maxaa yeelay khilaaf maa yaqtadiihi alcaqdu caqdigu wuxuu keensanaya wax khilaafsan weeye waa hadduusan zawjka ajnabiga u fasixin taa wey laakiin hadduu dhaho zawjkii ninka ajnabiga nin oo iga bixi gabadhana ay haysata oo mehermitri iga rabta ana lacag ma hayee mehermitri iga bixi marka ninkiibaa gabadha ku yidhi anaa ku siinaya mehermitrigaaga taasi waa sax wey qacan bilaa khilaafi taa way ansaxaysaa ee waxaa la diidan yahay inuu iska tasarufo asagoon zawjkii ka fasax qaadaan waaya walfardu qadariddii asaxiixu ee hagaagsanayd ka musaman musamoon bay la mid tahayoo fayatashattaru waxaa ku nisoobaya fayatashattaru fardigaas wuxuu ku nisoobaya ku kala badhmaya bialaaqin alaaq alaaqaasoo dhacay qabla wadin wadi ka hor walow alaqa hadduu furo qabla fardin intuusan gabadhii waxba u qadarin oo wadin intuusan u tegin falaa shadra wax shadri ah kala qaybsami ma jirto ma kala nisoobayo meherkii wuxuu ku yidhi fardiga saxiixa ah ee gabadhii mufawadada ahayd maharmitrigeedii loo magacaabo wuxuu la mid yahay sida musamihii meherkii lagu magacaabay caqdiga ayuu la xugum yahay taa macnaheedu waxaa weeye gabadhii hadduu ninkani uu furo intuusan u tegin faradkiiba saxiixa ahaa ee uu gabadhan u magacaabay mufawadada ah wuu nis ayuu noqonayaa oo gabadhii niskiisa ayaa la siinaya wixii uu magacaabay ama wixii u qadaray niskiisa la siinayaa maadaama uu furay qabla wain intuusan u tegin kahor uusan la aqalgelin uu furay waayahay sida gabadha la furay qabla wain intaan lala aqalgelin ka hor isla markaana musamo saxiixa ah waxaa weeye loo magacaabay markii la meherinayey ay nisfulmahr u qaadanaysa umay tana la midta haddii gabadhii uu furo intuusan waxba u magacaabin gabadhii mufawidada ahayd lana aqalgelin markaa wax ay yeelanaysa mama jirtaba falaa shara shari markaa ma jiro meherkii waa la dhihi mahayo wixii loo qadari lahaa kala bar ha la siiyo la dhihi mahayo gabadha waa mufawido wax ay leedahay oo meherkii ah ma jiro laakiin mutca ayay leedahay mutca ayay leedahay ninku waxbuu u garanayaa waxbuu siinaya waxbuu iska siinaya waaya limafhuumi اlaaya aayadda mafhumkeedi baa daliil u ah ilahi subxaana wa tacaala wuxuu ihi wain allaqtumuuna gabadha haddii aad furtaan min qabli an tamasuun intaydan u tegin kahor waqad faradtum idinkoo u qadaray lahunna dumarka aad furteen fariidatan meher fa nisfu maa faradtum waxaad marka mafhuum aaya taa manduuqi weyaan mafhuum waxa wey gabadha haddaan waxba loo magacaabin oo la furo qabla alwaطi inaysan waxba yeelanayn saas w laakiin mutca wuxuu idhi walfardu qadaridii asaxiixu ee saxiixa ahayd ee gabadhi mufawadadah wax loo magacaabay ka musaman musama wuu lamid yahay fayatashaar waxaa ku nisoobaya oo nis ku noqonaya fayatashaar wuu ku nisoobaya oo nis buu ku noqonaya fardigaa saxiixa bialaaqin bisababi alaaqin furitaan sababkii alaaqaasoo qabla wain dhacay intaan loo tegin kahor walow dalaq hadduu furo qabla fardin intuusan gabadhii waxba u qadarin waxba u magacaabin oo wain intuusan u tegin kahor falaa shaara wax nis ah oy gabadhaas yeelanaysa ma jiro wain maata hadduu dhinto axaduhumaa labadii zawj mid ahaan qablahumaa fardi iyo lam yjib mahru mili mahr mili waajibi mahyo fi adhari muctamad haddaan qabano qultu qaala nawiy wuxuu hi raximah اllahu tacala aladharu muctamad waxaa weeye wujuubuhu wujubu mahri mili mahr mili inuu waajibayo wallahu tacala aclam wuxuu ku labadii isqabay mid ahaan ama zawjkii baa dhintay ama zawjadii ayaa dhimatay qabla fardin wa wain qablahumaa ay qabla fardin waqabla wain intaan gabadhiina wax loo magacaabin lala aqalgelinna gabadhii muusan la aqalgelin isla markaa mufawadadii waxba oo magacaabin markaa horta mahrumili waajibi maayo mahrumili waajibi maayo ayuu leeyahay sida adharka ah dalaaqaba suusan ugu waajibayn laakiin nawi waa ka daba yimido wuxuu idhi sida muctamadka ah mahrumili ayaa waajibaya maxaa yeelay meherku wuxuu ku taqaruraa oo ku sugnaadaa saan horey usoo tilmaannay laba arrimood mid ahaan wai ama mowt hadda labadii mid ahaan baa la helo gabadhii ayaa dhimatay ama ninkiibaa dhintay walow qabla wain wa fardin intaan gabadhi wa loo magacaabin la wadinina waxaa waajibaya haddaba meherkii ayaa waajibaya mahrumili ayaa waajibay mahrumili dhammaystiran baa waajibaya waaya limaada maxaa yeele gabadha la yidhahda barwac binti waashiq ayaa waxay guursatay nin bilaa mahri bay ku guursatay mafwuuda dabeetna ninkeedii baa dhintay intuusa waxba u magacaabin dabeetna nabig alayh salaam wuxuu u xukumay bimahri nisaa'ihaa dumarkeeda qaraabadeeda waxaa lagu meheriyey oo kale wa bilmiiraat iyo dhaxalkii ninkeeda inay dhaxlayso rawaahu abu daawuud watirmidiyu wa qaala xasanun saxiix ayuu yidhi imaam shaafici masale laba qowl buu ku qowl waa kaas qowlka adharkana wuxuu leeyahay alimaam shaafici wuxuu ku calliqay alqowla bihi calaa sixat اxadii xadiidka inuu asaxo waaya saas darteed masale laba qowl baa ku jira alimaam alxaakim kitaabkiisa mustadrak wuxuu ka wariyey sheekhiisi moxamed ibn yacquub alxaafid inuu yidhi alimaam shaafici haddaan la joogi lahaa waxaan ku dhihi lahaa buhi intaan dul istaagay asagii asxaabtiisi asagii xertiisi ayaa waxaan dhihi lahaa buhi qad saxa alxadiiu faqul bihi xadiidkii masaladan aad ka istaagtay wuu asaxay xadiidka birwac bintu waashiq waa xadiid saxiixa e eh? haddaba xadiidkaas ku tag oo waxa weye wuxuu tilmaamay ku xukun oo waxa weye gabadhaas mufawadada ah hadduu ninkeedii dhinto in meher kaamila ay yeelan doonto wallahu tacaala aclam wsala allah wslm calaa nabiyina moxamed walxamdu lilahi rab